بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مكاتبة الملوك والأمراء مصنف كماشا وحنوب شيقيا مركي صلح الحديبية وكسو بحي كورن كيدي oo ahayd ilaahay uu ku tilmaamay fatxi uu ku tilmaamay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina markii arrintaas ay dhammaatay nebigana calayhi salaatu wasalaam sulxigii uu la galay quraysh dhinaceedana uu ka aamin noqday wuxuu nebigu bilaabay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ummadihii kale in dacwadii iyo diinka la gaarsiiyo ama carab ha noqdeen ama qayrkood ha noqdeen rasaa'il iyo kutub in loo qoro marka risaalooyin ou dirdiray iyo warqado oo muluugtii iyo boqorradii wakhtigaa jiray oo u diray ayuu noo keeni doonaa oo musanifka uu ka warrami doonaa boqorradaasi waxaa ka mid ahaa najaashi oo boqorkii xabasha xukumayey ah waxaa ka mid ah boqorkii masar oo la yidhaahdo muqawqas la yidhaahdo waxaa ka mid ahaa boqorkii kisra oo farisiyiinta boqorka u ahaa waxaa ka mid ahaa qaysar oo ruumaanka madax u ahaa a'immadaas iyo kuwa iyaga hoos imaan jiray oo qabaa'il fara oo carabay umaro uu ahaa iyo madax u ahaa warqadahaas ayuu noo keeni doonaa ilaa sagaal nin oo nebiga uu warqado u qoray iyo musanifka darsigeenna noogu keeni doono aan arkayn insha allahu tacaala mukaatabat lmuluuki walumaraa muluugtii oo boqorradii ah iyo dadkii amiirada ahaayee qabaa'ilka qaar ka mida umarada u ahaa madaxda u ahaa qoraalkoodii ayaga wax loo qoray ayuu musanifka halkan noogu sheegayaan arkaynaa walamaa caada rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam min cumrati alxudaybiya nabiga markuu ka soo noqday salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi min cumrati alxudaybiya xudaybiye cumradeedii uu ka soo xalaal noqday oo madiino u soo noqday waqad abrama isaga oo soo dhammaystiray oo soo go'aansaday asulxa heshiiskii soo qaatay oo soo dhammaystay maca qurayshin qurayshina heshiiskii la dhammaystirtay wa amina markuu weliba uu ahaa mid badbaaday jaanibahum quraysh dhinacoodana uu ka badbaadayo shar aysan uga imaanaynin maxaa yeele sulxiga waxaa ka mid ahaa toban sano oo hadda laga bilaabo inuusan wax dagaala muslimiinta iyo mushrikiinta reer quraysh uusan dhex marin markii madiino uu ku soo noqdayoo xudaybiye uu ka soo laabtay sulxigii uu soo dhammaystiray qurayshna xaggooda uu ka aamin noqday bada'a nebigu wuxuu bilaabay biirsaali alkutubi ila almuluuki walumaraa biirsaali alkutubi kutub diritaankeed la diro oo loo jeeda kutubtaasi alrasaa'il risaalado iyo warqado uu nabigu diro ila almuluuki boqorada uu u diro iyo walumaraa'i amiirada inuu u dira buu bilaabay nebiga calayhi salaatu wasalaam yadcuuhum asagoo ugu yeerayo boqorada iyo umaradaasi fiihaa risaailkan iyo warqadahan uu qorayo dhexdeeda ila alislaami diinka islaamka uu ugu yeerayo wayudakiruhum ouna xusuusinayo bimudaacafati mas-uuliyaatihim mas-uuliyaadkooda laablaabidoodii ay laablaabaan oo xusuusinayo islaamka inay qaataan markaasna mas-uuliyaddii racyadooda ka saarnayd inay labalaabaanoo si hufan ay u gutaan oo ku xusuusinayo wa haadihi middan hiya ayadaa tilka alkutubu warqadihii ah biiijaazin iyadoo lasoo koobay oo la lasoo uruuriyey soo gaabiyey ayaan kuu keenayay qabso weeyaan arag wey saasoo ujeedaa weyan waa lasoo koobay oo lasoo uruurshay weeyaan wuxuu ka bilaabay risaalada koowaad wuxuu yidhi kitaabuhu sal allahu calayh waali wasalam ila najaashiy qoraalkii nebiga uu qoray oo najaashi ou u qoray najaashigaasoo magaciisa la yidhaahdaa asxama asxamata bnu alabjar magacaas la yidhaahdo asxama oo ina ab jarcihi malikilxabasha xabasho boqorkeedii ahaa risaalada koowaad warqadda koowaad uu nebigu diray waa midda najaashi oo uu diray marka najaashi waa laqab oo mar kastoo nin kasta oo ardulxabasha madax ka noqdo loo bixiyo najaashi loo bixiyo saasay caadadooda ahaan jirtay nin kasta oo xabashada madax u noqdaa boqor noqdo najaashi bay u bixin jireen sida aan arki doono qolada maalan ee ruumaanka madax u noqdaa qaysar baa la yidhaahdaa qolada farisiyiinta madax u noqdaa ninka madax u noqdaa kisra loo bixiyaa yacni masar ninkii madax ka noqdo fircawna loo bixiyaa wamaa ilaa daalika magacyadaasay wada leeyihiin magacyadaasa hadba boqorada loo bixiyaa marka najaashi waa iska laqab wey laakiin magaciisa asxama baa la yidhaahdaa asxama ayaa magaciisa la yidhaahdaa macnaheeda marka waxay ku sheegaan asxama waa catiyatullah allaah siismadii uu siiyey cadiyatullaahi oo kale ilaahay siismadiisii oo kale ayaa asxama la yidhaahdaa bay leeyihiin melikilxabasha xabasho boqorkeedii ahaa kataba nabigu wuu qoray fiihi kitaabkaas iyo warqaddaa dhexdeeda wuxuu ku qoray bismi illaahi araxmaan araxiim magaca allou ku bilaaba haadaa kitaabkani kitaabun kitaab wey oo ka yimid muxamed xaggiisii ka yimi muxamedkii annabiyi nebiga ahaa oo loo waxyoonayey oo loo warramayey ila najaashiyi ninkii najaashi ahaa bayna warqadani ku socotaa magaciisana alasxam asxam la yidhaahdo oo ahaa cadiimi alxabasha xabasha ninka boqorka u ahaayo u weynaa ahaa salaamun man ittabaca alhudaa calaa man axad dushii ilaahay ha yeelo ittabaca raaco alhudaa hanuunka raaco waa warqadii nebiga uu diray wey hadalkaasi ku qoray salaamun calaa man ittabaca alhuda hanuunka ciddii raacdaa badbaado korkeeda allaha yeelo oo wa aamana rumeeyo billaahi allaah iyo wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeyo qofka hadigana raaco iyo hanuunkii allah iyo rasuulkiisana rumeeyo wa an laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudaahay inuusan jirin ila allahu allah mooye waxdahu keliga asagoo ah laa shariika axad la wadaagana cibaadadiisa lahu allah uusan jirin axad la wadaagana cibaadada alleh uusan jirin qofkii qiraa lam yattakhid allah inuusan samaysanin uusan yeelanin saaxibatan haween walaa waladan caruur wlaadna uusan yeelanin qofka qiraahi wa anna muxammadan nabi muxammed cabduhu alla addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu alla rasuulkiisii inuu yahay qofka qiraahi qofkaasi nabadgelyo iyo badbaado dushiisa allaha yeelo weeyaan intaas qofkii la yimaado hanuunkuu raacay alla i rasuulkiisau rumeeyey shahaadataynkii buu qiray allah wuxuu u qiray inuusan saaxiiba iyo awlaad midna uusan lahayn adcuuka asxamow waan kuu yeeri bidicaayati lislaam ay bidacwati lislaam islaamka dacwadiisii ayaan kuugu yeeraya oo loo jeedo dacwat tawxiid wey dacwat tawxiid ayaan kuugu yeera alla inaad waxida keligiibaan kuugu yeeriy fa innii anigu ana anigu rasuuluhu allah rasuulkiisii baan ahay fa aslim hoggaansan oo islaam oo diinkii qaado najaashiyow taslam aad badbaadide markaad islaamnimada qaadataa waa badbaadi adduunkana waa ku badbaadi aakharana waad ku badbaadaysaayo cadaabkaad ka badbaadi adduunka bidcadii iyo kufrigii iyo wixii xumaa iyo baad ka badbaadaysaa aakharana cadaabka ilaahay baad ka badbaadi weyaan يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله walaa nushrika bihi shaya walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaba min duuni illah fain tawallow faqulu ishhaduu bianna muslimuun aayaddaas buu nebigu ku daray risaaladii uu qorayay ayuu ugu daray aayadda fii suurati alcimraan ku jirta weeyaan marka qul ya ahla kitaabi bay ahayd qul buu ka reebay yaa ahla alkitaabi ayaguu la hadlayaa oo la khitaabaya ahlu kitaabkiiyo waa alyahuud wnasaara maxaa yeele ninka nasraani buu ahaa waa nasraani wey najaashi yaa ahlkitaabi ahlu kitaabkii dadkii kitaabka lahaayo tacaalow kaalaya ilaa kalimatin kelimad u kaalaya kelimada oo sawaa'in mid eg ahoo siman baynanaa annaga iyo wa baynakum annaga muslimiinta iyo idinka ahlu kitaabka ah aan mid siman nahay noo siman kaalaya kelimada u imaada wahiya kelimadaasi waa maxay anlaa nacbuda inaanan caabudin ila allaha annaga idinkaba alla mooye axad kale inaanan caabudin walaa nushrika aanan la wadaajinin bihi ay bilaahi allahna inaanan la wadaajinin shayan waxba inaanan la wadaajinin kaalaya arrintaa u imaada inaan rabbi cibaadada ku qasisno oo keligii ku gooni yeelno cidna aanan la wadaajinin cibaadadiisa walaa yattakhida ounan yeelanin bacdunaa qaarkaya bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaal uusan ka samaysanaynin macbuud min duuni illaahi alla sukadiisa macbuudaad la caabudana inaan anaga iska dhigin qaarkaiyo qaarka kale inuusan caabudini cibaadada allah keliya uu la qow yeesho kaalayo kelimaddaa u imaada fain tawallow hadday jeestaan oo ay ka jeestaan cibaadatullaahi waxdahu oo ay shirki la yimaadaan oo arbaab min duuni illaahi iiga dhexdooda ay ka samaystaan ay kugu waafaqi waayaan wey fain tawallow ay acraduu cani tawxiidi wey tawxiidkii hadday ka jeestaan faquuluu idinka muslimiinta waxaad tidhaahdaan ishhaduu markhaati kaca ahlu kitaabkiiyo bianna annagu muslimuuna kuwa hogaansamay inaan nahay qaatay idinkana aad diiddeen taa markhaati noqdo in annaga muslimiin nahay ka markhaati fain abayta najaashiyow haddii aad diiddo tawxiidkaas iyo islaamnimada inaad qaadato fa inna calayka adiga dushaada waxa aho ku saaran ima nasaara nasaara dadka la yidhaahdo oo yacni diinta masiixiyadaanu haysanaa yidhi dembigoodii oo min qowminka adiga dadkaagii ka mid ah aday ku raacaya maxaa yeele adaa boqor u ah waxaana la yidhaahdaa annaasu calaa diini muluukihi dadkuna madaxdooda hadba siday waxay ka diindhigtaan ayay racyadu iyo shacabkuna dabagalaan weeyaan marka adigoo dembigoodii ou maaragtay dushiisa allah dushaada uu yeelayaa wey dembigoodiibuu ilaahay dushaada yeeli maxaa yeelay adaa dalaalka ugu yeeray ibaadadii oo shirkigii iyo maaragtay wixii xumaa ugu yeeray kufriga ugu yeeray wey waxay la mid tahay yani qofka qof dembi yani macsi ugu yeero kufri ugu yeero hadde laba dembi buu qofkaasi leeyahay kiisii kufriga isaga uu la yimid iyo ciddou ugu yeeray dembigeedii buu leeyahay liyaxmiluu wsaarahum kaamilatan ywma alqiyaama min wsaari aladiina yudiluunahum biqayri cilmin dadka ay dhumiyaan dunuubtoodiina qofka dushiisau kuulayaa weeyaan wabacaa kitaaba kitaabka risaalada nebiga isagoo shiikhu soo koobay intaas ayuu ku soo koobay najaashi baa warqadii markii uu nabigu qoray ayuu nin saxaabiyaho layidhahda camr ibni umayat adamri ayuu u dhiibay oo yidhi najaashi gaarsii dhulka xabasha ugu tag risaaladan iyo warqadan gaarsii wabacata alkitaaba nabiga kitaabkii wuxuu u dhiibay oo la diray maca camr ibni umayat adamriyi ninkii camr ibni umaya la yidhaahda ayuu u dhiibay warqadii falamma akhadahu marka camar waa tegay najaashi buu gacanta ka saaray kitaabkii nebiga risaalada u soo qoray falama ahadahu najaashiyu falama ahadahu kitaabkii markii u qaatay annajaashiyu najaashi markii uu qaatay wadacahu calaa caynayhi labadiisa indhood buu maaragtay dul saaray weeyaan bimacnaa wax dhunkanaya camal indhihiisoo saara soo u jecelyahay kitaabkaasi weeyaan wanazla can sariiri sariirtii uu ku fadhiyey iyo carshigiisiina waa uu ka soo degay markaasuu waaslama wuxuu ku islaamay calaa calaa yadi jacfar ibni abi aalibin jacfar ibni abi aalib oo saxaabadii horay u soo hijrootay ah intay maka joogeen uu horay u yimid oo meeshii joogo ayuu intu sariirtiisa carshigiisa ka soo degay uu gacantiisa ku islaamay weeyaan waslama wuu islaamay cala yadi jacfar bni abi aalib jacfar ibni abi aalib gacantiisu ku islaamay wa kataba wuu soo qoray najaashi ila nabiyi sal allahu calayh waali wasalam nebigiiba wuxuu u soo qoray risaalo kale oo ku caddaynayo biislaamihi inuu islaamay wa baycatihi inuu beecana galay oo islaamnimada oo beeca ku galay ayuu maaragtay oo cahdigaas uu qaaday oo muslim noqday oo ku caddaynayabuu wazawaja najaashi wuxuu guuriyey umma almu'miniina mu'miniinta hooyadood oo umma xabiiba ah binta abi sufyaan umma xabiiba gabadha la yidhaahdo oo abu sufyaan gabadhiisii ahayd ayuu wuxuu u guuriyey binabiyi sal allahu calayh waali wasalam ummu xabiiba waxay ka mid dadkii waagii soo hijrooday abu sufyaan gabadhiisii oo halkaa jacfar ibn abi aalib iyo xabasha la joogay halkaa u hijrooday bay ka marka isagaa wuxuu u mehriyey najaashi oo boqorkiiya ba ummu xabiiba wuxuu u guuriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo xaas uga dhigay wa asdaqahaa meherkiina asagaa ka dhiibay yacni wa asdaqahaa meherkiina wuu dhiibay najaashi min cindihi agtiisuu ka dhiibay yani min cindi najaashiyi najaashibaa meherkii nabiga gabadhan uu ku guursan lahaana najaashi baa ka bixiyey arbacamiati diinaarin afar boqol oo diinaar ayuu ka dhiibay weyan diinaarkuna waa dahab wey afar boqoloo diinaar ayuu meher uga dhigow maxabiiba markaasuu nebiga u guuriye oisagoo ka maqano madiino jiro nebiga asna oo ardalxabasha joogo buu u mehriyey nebiga calayhi salaatu wasalaam warsalahaa wuuna diray najaashi ummu xabiiba buu diray iyo wlmuhaajiriina muhaajiriintii soo hijrootay oo maaragtay xabash ila ardulxabash u soo hijrootay ayuu diray oo dhulkooda u celiyey fii safiinatayni laba doomood buu ku diray weyan laba doomood dad dhammaa cadad dhan ayuu laba doomood buu ku diray wuxuuna la diray maca camri bni umayata adamriyi camar ibni umaya ayuuna la diray oo ninkii risaalada keenaya iyo ayagii muhaajiriintiibuu isla laabteen faqadima bihim camar ibni umayata marka damri wuu la tegay oo wuu la aaday oo dadkiibuu madiinu la aaday wey muslimiintiibuu la tegey wanabiyu nabiguna sal allahu calayh ali wasalam rasuulkuna bikhaybara khaybar uu ku maqan yahay oo yuhuudi uu ku duulay halkaa nebigoo jiro buu madiino la tegay oo markaas uu gaaray yacni camr ibni umaya asagoo saxaabadii muhaajiriintii wada weya khaybar waa noo imaan doontaa shiikhu wuu ka warrami doona waan arki doona insha allah ghaswatu khaybar maata najaashiyu ninkii najaashi ahaaye boqorkii xabashada ahaa waa uu dhintay haadaa oo kan a najaashigan oo kanihi fii rajab bisha rajab la yidhaahdaba uu dhintay sanati taasica sanadkii sagaalaad oo min alhijrati nabawiya nebiga hijradiisii ka mida ayuu dhintay weeyaan fanacaahu nabiyu sal allahu calayh waali wasalam nebiga ayaa geeridiisii sheegay yowma wafaatihi maalintii ou dhintay ayuu geeridiisii sheegay oo yidhi ninkii boqorka ahaa waa uu dhintay buu yidhi markaasuu wasallaa tukaday nebiga calayhi cala najaashiyi boqorkii muslimayo najaashi ahaa ayuu dushiisa ku tukaday salaata alghaa'ibi salaatuljanaaso oo haa'iba isagoo ka maqan ayuu janaasadii u tukaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam weyaan marka sida imaamu lbukhaari imaamu muslim ay saxiixoonkooda ku warinayaan xadiidi jaabir ibni cabdilaahi wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu maqlay najaashi maalintii ou dhintay xiina maata najaashiyu markuu najaashi ou dhintay buu qaala nebigu wuxuu yidhi maata alyawma maanta waxaa dhintay rajulun saalixun nin wanaagsan baa dhintay faquumuu istaaga muslimiintiiyey fasalluu calaa akhiikum asxama walaalkiin asxama ahaa ku tukada salaat ljanaasa buu yidhi marka riwaayada kaleeto jaabir wuxuu leeya salla rasuulu llahi sal ala wasalam nebiga waa uu tukaday cala asxamati najaashiyi ninkii najaashi ahaaye asxama la odhanayay ayuu ku tukaday salaat ljanaasa fakabara arbaca afar takbiirood buu allahu akbar ayuu yidhi marka laakiin waxaa la yidhaahdaa dadka salaatu ljanaasa alghaa'iba loo tukanayo waa markii qofkan uusan dad muslimiina dhexdooda ku dhimanin san janaaso aan lagu tukanayn haddaa qofka ogtahay inaan janaaso lagu tukanin gaalo dhexdeed uu ku dhintay cid janaaso ku tukanaysaana aynan jirin salaatu ljanaasa alghaa'iba waa loo tukanayaa amaa hadduu muslimiin ku dhex dhinto muslimiintaas haddayna janaaso ku tukan wayba dambaabayaanba haddiise qof muslimiinta koox ka midihii ay ku tukato inta kalena dembigii waa ka dhacaya sababta salaatljanaasa waa fardun min furuud lkifaaya fardu kifaayuhu ka mid yahaye salaadii cayniga ahayd ma aha weeyaan haddaanan dadka muslimiinta qaar ka midihii ayan u istaagin oyan ku tukanin inta kale muslimiinto dhan way dambaabayaan laakiin hadday kooxu ku tukato waa ka haray waa ka dhacayaa dembigii inta kale weyan marka maadaama ninkaasi boqor ou ahaa dad muslimiintiina ay soo noqdeen muslimiintii dhulkooda ay soo aadeen oo madiine yimaadeen wax muslimiinoo la joogana aan la garanaynin sidaa darteed buu nebigu ugu tukaday salaatu ljanaasa weeyaan wuxuu marka leeyahay shiikhu wakhalafahu cala alxabashati najaashiyun aakhar najaashiyun aakharu wakhalafahu waxaa yacnii asaga bedelay najaashi markuu dhintay boqortinimadiisii waxaa bedelay cala alxabashati xabasho waxaa boqor u noqday najaashi gadaashii najaashiyun aakharu najaashi kale ayaa noqday lianna boqorkii yimaadaba najaashi bay u bixiyaan sidaas nin kale unbaa maaragtay madax ka noqday marka kaa dambe oo najaashigii muslimka ahaa bedelay fakataba ilayhi nebiga ayaa wuxuu u qoray risaalow u qoray yadcuuhu ila lislaami isaga oo diinka ugu yeerayabuu u qoray islaamnimadii ugu yeerayo walaa yudra lamana oga hal aslama inuu islaamay hada aani ninkan labaad oo najaashigan kii hore muslimkaa badelay inuu islaamay aw lam yuslim ama inuusan islaamin lama oga wey lama garanayo ma islaama markii risaaladii u qaatay isma unan islaamin wax caddaynayaahi ma jiro weyaan wax waroo laga haya malaha marka risaaladii ugu horraysay najaashi loo diray inuu ku guulaystay oo u islaamay oo wax u tartay risaaladii nebiga ayaannu soo aragnay weyan waa tii koobaad weyan arisaala aaniya risaalada labaad waxa weeye kitaabuhu sal allahu calayh waali wasalam nebiga kitaabkiisii warqadiisii ou qoray ila almuqawqas ninka la yidhaha muqawqas la yidhaahdo oo ahaa malik iskandariya iskandariya magaalada la yidhaahdo ee masar ku taallo boqorkeedii malikul iskandariya markuu leeyahy waa maliku misra wey masar oo dhan buu boqor yidhaahdaa magacyo badan bay ku sheegaan kutubta qolo waxay leeyihin waxaa la yidhahdaa jurayj ibnu matta qaar waxay leeyihin maya benyaamiina la yidhaahdaa magacyo noocaasoo kale bay u bixiyaan laakiin magaca laqabka uu mashhuurka ku yahay waa muqawqas weyaan muqawqas la yidhaahdo ninka oo masar boqorkeedii ah iskandariya waa magaalo masar ka tirsanoo weyn weeye wa kataba nabiyu sal allahu calayh waali wasalam nebiga ayaa wuxuu qoray kitaaban warqad iyo risaalo qoray ila almuqawqasi ninka muqawqas la yidhaahdo oo maliki misra misra masar boqorkeedii ahaa iyo waliskandariyati iskandariya meesha la yidhaahdo magaaladaasi boqorkeedii ahaa wa kitaabkuna wuxuu saanu u qornaa wey kayfiyadaanu u qornaa bismi illaahi araxmaan araxiim magaca magaca alla ayuu ku bilaaba bismillahi raxmaan raxiim min muxamadin bay risaaladaasi ka socotaa cabdilaahi ilaahay addoonkiisii ahaa wa rasuulihi alla rasuulkiisii ahaa ila almuqawqas ninka muqawqas la yidhaahda baynu ku socotaa cadiimi alqibti qibti nimanka ee haddaba masar ku noolo kirishtaanka ah nasaarada ihi ayaa la yidhaha akhbaatu waa asalkoodii taas bay ahayd in yacni cadiimu qibti nimanka qibtiyiinta ninkii u weynaayo boqorku u ahaa salaamun badbaado iyo nabadgelyo calaa man axad dushii allaha yeelo ittabaca alhudaa hanuunka raaco hadyigii ilaah iyo rasuulkiisa qabsado weeyaan amaa bacdu intaa kadib fa innii aniga adcuuka waan kuugu yeeri muqowqasow bidacaayati lislaami ay bidacwati lislaami islaamka diinkiisii dacwadiisii ayaan kuugu yeerayaa weeyaan aslim islaam oo hogaansan oo ilaah iyo rasuulkiisa u hogaansan oo muslim noqo taslam aad badbaadide adduun aad badbaadina aslim islaam muqawqas haddii aad tahay yu'tika allaahu allah ha ku siiye ajraka adiga ajrigaagii maratayni laba jeer ha ku siiyo mar waxaad ku helaysaa ahlu kitaabnimadaadii hore marna islaamnimadii aad qaadatay ayaad labada ajar ku helaysaa fa fain tawallayta haddii aad jeesato oodan diinta islaamka qaadanin fa inna calayka adiga dushaada waxaa ah ima ahli lqibti dadka reer qibti la yidhaahdo qibtiyiinta ah dembigoodii adoo dushoodii fuulaya lianna adaa boqor u ah adigayna diinkaadabay ka dhiindhiganan adaa marka labadaa dembi yeelanayo maadaama aa kufrigii iyo shirkiga ugu yeerto weyaan kitaabi aayaddii waa iyadana sidoo kale aal cimraan ku jirtay ayuu u qoray ya ahla alkitaabi ahlu kitaabkiiyow tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelimad u kaalaya kelimada oo sawaa'in mid siman ah baynanaa iyo wa baynakum idinkii annaga aan u simanna muslimiintii iyo ahlukitaabkiiba aan u simanna wahiya kelimadaasi anlaa nacbuda inaanan caabudin annagii idinkaba weeyaan ila allah allah mooye axad kale aanan caabudin walaa nushrika bihi shayan waxna inaanan la wadaajinin walaa yattakhida inuusan yeelanin bacdunaa qaarkeen bacdan qaarka kale uusan ka yeelanin arbaaban macbuudaad uusan ka dhigin macbuud min duuni illaahi ilaahay sokadiisa uusan ka dhigin lianna ahlu kitaabku waad ogtihiin ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaahi ayuu allah leeyahay subxaana wa tacaala ruhbaantoodii suufiyaashoodii iyo kuwoodii culammada ahaa ayay rabbiyaal ka yeesheen sida nasaaraba masiix ay dhaheen waa allah ay u yidhaahdeen ama waa ina ilaahay nabiylahi ciise ay ugu sheegeen oo kalew marka inaanan ka dhiganin oo aanan yeelanin arbaaban rabbiyaalo min duunillaahi alla ka soo haray wax alla ka soo haray inaan rabbi aanan ka dhigan alla keliyo macbuud noo noqdo fain tawallow haddii ay yani maaragtay acradu can tawxiidi hadday jeestaan oo tawxiidkaas aa ah u bandhigta ay ka jeestaan allah wuxuu leeya faquuluu idinka muslimiinta waxaad tidhaahdaan ishhaduu ahlu kitaabkiio markhaati kaca bianna annagu muslimuuna kuwo ilaahay u hogaansamay inaan nahay wabacaa alkitaaba markuu intaa u qoray kitaabka madmuunkiisa intaas weeye isagana oo buqowqas loo diray weeyaan laakiin you u dhiibay wabacaa alkitaaba kitaabkiiba u diray nabiga calayhi salaatu wasalaam maca xaaib ibni abi baltaca saxaabiga xaaib ibni abi baltaca la yidhaahdaa ayuu kitaabkaasi la diray xaaib wuu qaaday kitaabkii masr buu tegey maliku misra oo muqawqis ahaa buu dhiibay kitaabkii weeyaan fakallamahu xaaibun xaaib baa wuxuu la hadlay boqorkii muqawqis ahaa wa ablaqahu lkitaaba kitaabkii risaaladii nabigana iyo warqadiisii waa uu soo gaarsiiye wey markuu gaarsiiyey fa akramahu waxaa maamuusay oo qiimeeyey xaaib almuqawqas ninka la yidhaahdo boqorkiiya ayaa karaameeyey yani xaaib buu karaameeyey weyan wawadaca alkitaaba kitaabkii nebiga warqadii nebigana wuu ka qaatay wawadaca alkitaaba warqadii nebigana wuxuu yeelay ou dhigay fii xuqin weel yar oo min caajin laga sameeyey fool maroodi laga sameeyey ayuu dhexgeliyey wy yacni xuqiga waxaa la yidhaahdaa waa wicaaun sagiirun duu qitaa'in yutakhadu min caajin aw zujaajatin waa weel yar oo raanta maroodiga uu leeyahay laga samaysto ama dhala ama maaragtay sijaajad laga sameeyo dhalo laga samaystay kaa ayaa la yidhahda xuqiga marka mid hadda foolmaroodi laga sameeyey oo daboolan ayuu dhex dhigay warqaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa qiimayna u qiimaynaya weeyaan wa khatama calayhi yacni maaragtay khatmi buu saarayo stam buu saaray yacni wuxuu ku dhuftay tiimbarow ku sameeyey muur ayuu saaray weeyaan waxtafada bihi waana ilaaliyo meel fiican buu dhigay weyaan waa xifdiyey waa uu dhowray maadaama nabiylahi maxamed risaalada leeyahay wa kataba ila nabiyi sal llahu alayh wali wasalam nabigana wuxuu u soo qoray ay kitaaban kitaab buu u qoray weyaan warqaduu nabigu usoo diray asagana yuqiru fiihi kitaabka warqadda uu soo qoray uu ku inuu qad baqiya haray haddaanu nahay dadkii ahlu kitaab ka ahaa waxaan ognahay hal nebi inuu haray oo ambiyada lagu khatimi doono wa kuntu laakiin aniga waxaan ahaa adunnu mid malaynayo annahu nebigaasi yakhruju bishaam shaam inuu kasoo bixi doono ee laakiin xijaasuu ka soo baxaya iyo carabta dhexdeeda isma lahayn marka anigu wuxuu leeyahay intaan diinta ka aqaano nebigaas halkaas inuu ka soo baxayaan ogahay ayaan yaqiinsanaa nebi inuu haray shaamna uu ka soo bixi doono laakiin inuu halkaa ka soo baxay uma malaynayn wey walaakinahu lam yuslim isagoo haddana qadariyey warqaddii nebiga iyo rasuulkuu nebigu soo diro warqadda u soo dhiibay isagoo qiimeeyey haddana lam yuslim walaakinahu muqawqas lam yuslim ma uunan islaamin diinkii ma uunan qaadanin islaamnimada ahaa wey leanna wuxuu leeyahay hadal edab lahu ku soo jawaabay wuxuu aaminsanaa buu leeyahy marka ilaa nabigaas aan xaqiiqadiisa ogaado diintaydii baan sii haysanay waa macnihiida kirishtaankaygii baa nasaaranimadaydi ayaan kusii sugnaanaya weyan laakiin wuu ixtiraamay weyan waahdaa wuu soo hadiyeeyey hadiyad buu nabigu u soo diray jaariyatayni laba gabdhood ayuu u soo hibeeyey maariyata iyo wuxuu soo diray wasiriin labadaa gabdhoodoo maariya alqibtiya la yidhahdo iyo siriin labadaa gabdhood buu hadiyad ahaan nabiga ugu soo diray wa kaana lahumaa labadaa gabdhood maariya iyo maarata sirina waxa uu ahaaday fi lqibti qibdiga dadka akhbaata ah oo uu boqorkaasi ka dhasho reer masar dhexdooda makaanun cadiima darajo weynay ku lahaan laba gabdhoodoo aad qiimo ku leh ayay ahaayeen laakiin labadiiba boqorkii hadiyad ahaan nebiga ugu soo diray wey wa wuxuu kaloo soo hadiyeeyey oo xaadib uu soo dhiibay qiswatun dhar fara badanna waa usoo dhiibay labis buu usoo dhiibay wa baqlatan baqalka bahalka la yidhaahdo baqasha bahasha waa soo diro yacni fowqa alximaari oo waduuna alfarasi ah yacni udhaxaysa faraska iyo iyo dameerka udhaxaysa baqalka la hadiyad ahaan uu usoo siiye baqashaasoo ismuhaa magaceeda la yidhaahdo duldulun duldul ayaa la yidhahdaa magacaas bay wadataa wey waxay leeyihiin sida ibnuqayim aljawsiya fii zaad ulmacaad uu ku qorayo baqashaas yani nebiga kabacdi way sii noolayd ilaa zamani mucaawiyata bni abi sufyaan ayay gaartay buu leeyahay zamankaasi xataa baqashaas loo soo hadiyey ay gaartay wey markii yani intaa hadiyada iskugu soo daray laba gabdhood buu usoo hadiyeeyey dharbuu usoo hadiyeeye baalna waa ku soo daray nabiga marka fakhtaara nabiyu nabigu wuxuu doortay salawaatulahi wasalaamu calayhi maariyata gabadha maariya la yidhaahdaa linafsihi naftiisu u doortay yani xaas ka dhigtay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa bay noqotay weyan waalbaklata baqashiina wuxuu u doortay lirukuubihi fuulitaankiisii inuu rukuub ka dhigto gaadiid inay gaadiid u noqoto ayuu labadaas naftiisa u doortay maadaama isaga loo soo hibay maxaa haray siriin gabadhii ahayd wawahaba siriin gabadha siriin la yidhaahdana wuxuu siiye u hibeeyey lixasaan ibni aabitin radi allahu canhu xasaan ibnu aabit buu siiyey oo xaas ay u noqotay oo suriye ay u noqotay weya ninkaana yani muqowqisna qisadiisa asagana halkaasi ku dhammaatay ma uunan islaamin laakiin oo wuxuu ku cudur daartay wixii oo kitaabkiisa ka qiyaasayay inuu nebigu meel kale ka soo bixi doono laakiin haddana nebigu waa uu qiimeeyey waa uu soo ixtiraamay weeye kitaabkii saddexaad marka alkitaab aaliu kitaabka saddexaad waxa weeye kitaabuhu sal allahu calayh ali wasalam nebiga risaaladiisii uu qoray ilaa kisra ninka kisra la yidhaahdo oo abruweys la yidhaha magaciisa abruweys baa la yidhaahdaa maliki faris faris boqorkeedii ahaa farisiyiintana waa dad dhulka hadda ay eraaniyiinta ay joogaan faris eraanka la dhihi jiray dadkaas oo majuusta ahaan jirayoo dabka iyo qoraxda iyo dayaxa iyo caabudi jiray kuwaasaa la oran jiray yani maarata faris halkaasaa la dhihi jiray weyaan marka boqorkaa kisra la yidhaahdo ayagana nin alla ninkii qabsada unbay kisra u bixiyaan nin alla ninkii boqor noqdo ayay kisra u bixiyaan weyaan kitaabkaasna waa kii saddexaad wey wa kataba ilayhi ninkaa kisra la yidhaahdaa oo boqorkii maliki faris ah ayuu wuxuu u qoray nabiga calayhi salaatu wasalaam bismi illaahi araxmaan araxiim min muxammadin rasuuli illah min muxamadin rasuulilah nabiga rasaalka uu qorayo dhan bisinkiisa ku bilaabay waa ujeedaan bismillahi raxmaan raxiim uu ku bilaabi jiray min muxamadin bay risaaladaa ka socotaa muxamedkii rasuulilaahi alla rasuulkiisii ahaa ilaa kisraa ninka kisra la yidhaahda bayna u socotaayo cadiimi farisin faris ninkii boqorkeeda ee ugu weynaa ahaa salaamun badbaado iyo nabadgelyo calaa man ittabaca alhuda hanuunka dadkii raaca dushooda ha ahaato wa aamana rumeeye qofka hanuunka raaco alla iyo rasuulkiisa rumeeyo dushooda ha ahaato salaam iyo badbaado wa qiro an laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabuda inuusan jirin ila allahu allah mooye waxdahu keligii asagoo ah laa shariika lahu wax wadaagsiyan usan rabbi subxaana wa tacaala cibaadadiisa cid la wadaagtaa aynan jirin wa anna muxamadan nebi muxamadna cabduhu allaba addoonkiisi inuu yahay wa rasuuluhu rasuulkiisi inuu yahay qofka qiraahi ilaahay nabadgelyo iyo badbaado dushiisa ha yeelo weyn adcuuka kisrow waxaan kuugu yeerayaa bidicaayat illaahi ay bidacwat illaahi oo loo jeeda dacwat tawxiid tawxiidkii oo allah oo la waxida ihi ayaan kuugu yeeraya dacwadiisa u yeeristiisii baan kuugu yeeri fa innii anigu ana anigu rasuulullah alla rasuulkiisii baan ahay ila annaasi kaafa dadka dhammaantood u soo diray ila ilanaasi dadka u soo diray kaafatan dhammaantood allah rasuulkii ou dadko dhan u soo diray ayaan ahay maxaa la ila soo diray liyundira man kaana xayan wayaxiqa alqawlu cala alkaafiriin liyundira inuu rasuulkaasi digo man dad inuu u digo kaana ahaada xayan kuwa nool yani dadka nool inuu uga digo cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala hadday qaadan waayaanna waya xiqa ou xaq noqdo dhaboobo dhab noqdo alqawlu hadalkii ou xaq noqdo ku dhaboobo cala alkaafiriina gaalada uu ku dhaboobo marka qowlku waxaa loo jeedaa waa kelimatu lcadaab kelimatu lcadaab ay ku xaq noqoto gaaladii oo ahayd waciidkii iyo allah uu yidhi laamla'anna jahannama min aljinnati dadka iyo maaragtay insi iyo jinniba kufaartoodii naarta inuu ka buuxinayo oo allah ku dhaartay subxaana wa tacaala weya faaslim islaam miyaho la yidhaahda kisra oo diinka islaamka qaado taslam aad badbaadide fain abayta haddaad diiddo inaad islaamto haddii aad diiddo faina ima almajuusi nimanka majuusta la yidhaahdaa dembigooda calayka adiga dushaadu ahaanaya wey adiga ilaa boqor u ahoo shirkigan ugu yeeray weyan marka majuusta dadka la yidhaahdaa waa dadka qoraxda iyo dayaxa iyo dabka caabudo weeyaan marka dabkay caabudi jireen diintoodii marka diin qadiima bay ahayd diinu shirki ah waxa weeye mar dambana ninaa wax ziyaadaad ku dardaray oo iyada tajdiidiyo balaayo kale ka sii buuxshay nin la yidhaahdo waxay ku sheegaan la yidhaahdo zaradushta la yidhahda zaradushta nin la yidhaahdo ayaa diinkoodii inta tajdiidiyo wataniyo kale kasii buuxiyey weeyaan balaayo kale ziyaado kale ku daray wey marka waxay leeyihiin laba ilaah bay leeyihiin ilaah nuurka la yidhaahdo iyo ilaah mugdiga la yidhaahdo mugdigana ilaah u yahay iftiinkana macbuud buu u yahay waxay leeyihiin nuurku waa macbuudka oo khayrka abuura we khaaliqulkhayra la yidhahdaa iftiinkaoo dhan khayr khayrkuu abuuraa mugdigana waxa weye waa khaaliq waxa weeye waa waa khaaliqu shar macbuudka sharta abuura waa asagay aaminsan yihiin marka kuwaas oo wataniyada ku sugnaa iyo shirkigaas dembigoodii adoo dushaada fuulaya haddaadan tawxiid ka qaadanin weeyaan وبعث الكتاب wuxuu diray alkitaaba kitaabkiibuu diray maca cabdilaahi bni xudaafata sahmiyi saxaabiga cabdulahi bni xudaafa la yidhaahdaa ayuu la diray wya wa amarahu wuxuuna faray an yadfacahu inuu u dhiibo ilaa cadiimi lbaxrayni baxrayn yani maaragtay eh, magaalada la yidhaahdaa ninkii madaxda ka inuu u dhiibo marka hore cabdulahi bn xudaaf inuu baxrayn geeyo liyadfacahu inuu dhiibo kitaabkii cadiimu lbaxrayni baxrayn ninkii madaxda ka ahaanay inuu kitaabka sii gudbiyo ilaa kisra kisra uu gaarsiiyo boqorkii farisiyiinta madaxda u ahaayo dhan inuu gacanta ka saaro sidaas ugu dhiibay lanna ninkan oo baxrayn madaxda ka ihi waa naa'ib buu ka yahay oo carabta ayuu madax yani wakiil uga ahaa wey falama quriya calayhi kisra marka cadiimulbaxrayn warqadii markii loo geeyey oo cabdulaahi bni xudaafa uu geeyey asna waa uu gudbiyo kisra buu gaarsiiyey boqorkii faris uu gaarsiiyey weeyaan falama quriya calayhi markii lagu dul akhriyey calayhi iyo kisra alkitaabu kitaabku markii lagu dul akhriyey nebiga kitaabkiisii markii lagu dul akhriyey warqadii yuu mazaqahu warqadii jeexjeexay warqadii oo u soo diray yuu dildilaaciyey wa qaala markaasuu wuxuu yidhi kisra baa hadlaya odhanaya cabdun xaqiirun min raciyatii yaktubu ismahu qablii cabdun addoon oo xaqiirun liito oo mid liita ih oo min raciyatii aniga dadkan madaxda u ahay oo raciyadaydii ka midihii baa yaktubu qoraya miya yacni ismuhu magaciisa buu qoraya qabli aniga horteeduu ku qoraya miya yacni ila risaalada markuu nebigu qorayay wuxuu ka bilaabay markuu bismillahi raxmaan raxiim yidhi min muxammadin rasuuliillaahi buu ku bilaabay ilaa kisra buu ku xijiyey oo gadaal mariyey marka nin addoon aniga raciyadda ii ahoo carabtaba addoommo ii yihiinoo anigu aan haysto racyadaa nin kamidihi seebuu magacayga magaciisa uga hormarin karaa buu leeyah seebuu magacayga magaciisa uga hormarin karaa saa darteed buu marka kitaabka u jexjeexay cabdun addoon oo xaqiirun liito nebigu ku jeedaa isaga xaqiira rasuulkuu ku leeyahay oo min raciyatii aniga racyadeedii carabtia madaxda u ahaa ka yaa yaktubu qorayo ismahu magaciisabuu qorayo aniga qabli aniga horteedu qoraya miya anuu iga hormarinaya magacaygu magaciisa ka hormarinaya miya buu falama balaqa dalika markuu arintaas markii ou gaaray rasuul allahi sal allahu calayh wali wasalam warkaas inuu warqadii jeexjeexay oo hadalkaa uu yidhi kisra markii uu rasuul allahi sal alla alay wasalam rasuulka warkaas uu soo gaaray buu qaala nebigu wuxuu yidhi mazaqa allahu mulkahu mazaqa allaahu ilaahay ha jeexjeexo oo ha googooyo mulkahu boqortooyadiisa ilaahay ha tirtiro ha baabi'iyo weeyaan wuu habaaray nabigana calayhi salaatu wasalaam waa waqaca wuu dhacay tamsiiqii iyo maaragta googa iyo burburkii kama qaala siduu nebigu u yidhi ayuu u dhacay ilaahay baa ducadiisii oo habaarkuu ninkaa habaaray buu rasuulkana ilaahay u aqbalay waa mulkigiisiyaa baaba'ay weeyaan marka faris iyo ruumaankiibaa diriray markay dirireen baa ruum ka adkaatay faris weeyaan mulkidoodii meeshaasay ku jirtay markay mulkidoodii boqortooyadoodii laga adkaaday yaa isagana markii dambe boqorkii laftiisa kisra ahaa wiilkiisabaa markii dambe inta inqilaabay buu asna dilay wiilkii aabbihiisuba dilayba boqortooyadiina uu ka qaatay weeyaan marka kabacdii habaarkii nebiga waa ku sii socday ilaa dadka muslimiinta ay qabsadaan fii zamani cumar ibni khataab ay markaa qabsadaan tiibuu marka sheikhu noo sheegi faqad inhazama waxaa jabay jeyshuhu ciidankiisiibaa jabay oo kisra ciidankiisii farisiyiintii ammaama aruumi nimankii ruumaanka ahaa ayay maaragtay hortoodii jabeen ayagaa yani ruumaankiibaa jabiyey weyan faqad inhazama jeyshuhu kisra ciidankiisi baa jabay oo haziime ku dhacday amaama ruumi ruumaanka markay iska hortageenee la dirireen ayay jabeen haziimatan jab oo munkaratan la inkiro aad u xun ayay jabeen wey waagii hore intay maka ay nabigiiyo saxaabadiisi joogeen iyay mar dirireen ruum iyo faris baa dagaalamay markaasa farisiyiintu adkaadeen oo ruum laga adkaaday markaas waata markii dambe aayadda qur'aanka ay soo degto aliflaamiim hulibat iruumu fii adna alardi wahum min bacdi halabihim sayaqlibuun fii bidci siniina lilahi alamru min qablu wamin bacdu wayowmaidin yafraxu lmu'minuuna binasri illaah marka dagaalkii dambe markii fii bidci siniina layidhi muddo dhowr sanaahoo toban wax ka yar markii la joogo bay haddana isku noqdeen markaasaa siynta laga adkaado oo la jabiyey weyaan marka jabkaas baa midkuu ka sheekaynaya haiimadaasa ku dhacday ruumaankiibaa jabiye w uma nqalaba waxaa inqilaabay calayhi kisra waxaa inqilaabay ibnuhu wiilkiisii oo la yidhaahdo shiruwayhi ninkaa magaciisa wiil oo dhaloo shiiruweyhi la yidhaahdo ayaa inqilaabay wey faqatalahu aabbihii buu dilay wa akhada mulkahu boqortooyadiisuna waa uu ka qaatay wey odagiibuu dilay markaasuu boqortooyadiina isaga kala wareegay uma istamara wuu daa'imay fiihi faris dhexdooda waxaa daa'imay oo mustamir noqdo joogto noqday attamasuqu kala googa iyo ay kala googo'ayeen iyo walfasaadu fasaadkii oo amni daradii iyo wixiiba ku kordhay ilaa an istawlaa ay ka adkaadaan oo ka qaalib noqdaan calayhi calaa farisin faris ay ka adkaadaan yani faris laga adkaado oo yaa ka adkaanayo aljeysh alislaamiyi ilaa jeyshkii muslimiinta ay ka adkaadaan ayay tamasuqa iyo gogo'aas ku sugnaayeen wey uma istamara waxaa daa'imay fiihi faris dhexdooda atamasuqu googii iyo walfasaadu fasaadkii ilaa an istowla ilaa ay ka adkaadaan calayhi faris aljeysh alislaamiyi ciidankii muslimiinta ilaa ay ka qabsadaan oo ka adkaadaan fii zamani cumara bni lkhaaabi zamankii cumar ibni khaaab wakhtigiisa amiirulmuminiinka uu ahaa radia allahu canhu allah ka raadi noqdee ilaa ay muslimiintu marka ee dhulkoodiiba gacantooda ay gasho weyaan uma lam taqum markaa wixii ka dambeeye lam taqum uma yani wax u istaaga dambe madaxtinimo dambe u istaagtay mulki u istaagtay dambe ma jirin mar hadday muslimiinta qabsadeen khalaas mulki dambe oo u kacayo u istaagay iyo boqortooyo dambe yeesheen ma ku dhammaatay marka qoladii risaalada nebiga kadiftay oo jeexjeexdayna ilaahay inuu kitfay oo baabi'iyey ayuu shiikhuna uu noo sheego aan aragnay weyaan nabigii arintiisa mar warqadiisa uu jexjeexay ilaahay wuxuu ku abaalmariyey inuu ducadii nebigu u aqbalo xukunkiisii mulkidiisina ay baaba'do alkitaab raabicu kitaabka afraad waxa weeye risaalada afraad wa kataba nabiyu sal allahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu qoray ilaa qaysara ninka qaysar la yidhaahdo oo melik ruum nimanka ruumaanka boqor u ahaa ayuu nebigu u qoray bismi illaahi araxmaan araxiim min muxamedin cabdillaahi warasuulih muxamed oo addoonkii alle iyo rasuulkiisii bay risaaladan ka socotaa ilaa heraqla cadiimi ruumi heraqla ninka la yidhaahdo oo ruum madaxdoodii ah ugu weynaa horay buu nabigu leeyahay salaamun badbaado calaa man ittabaca alhuda hanuunka dadkii raacay dushooda allah yeelo aslim islaam biraqlow taslam waa badbaadi adduuniya aakhare aslim islaam oo diinka islaamka iyo towxiidka qaado yu'tika allaahu alla wuu ku siinaye alla ha ku siiye ajrika ajrigaaga maratayna laba jeer ha ku siiye maadaama aad kitaabi tahay kaadii hore aad haysatay iyo midkaan islaamnimada ha kuugu daro laba ajar aad heshiday fain tawallayta haddii aad jeesato firaqlow oo aadan kii qaadanin islaamnimadii fa inna calayka adiga dushaada waxaa ah isma alariisiyiin dadka arisiyiinta layidha fallaaxiinta beeralayda dembigooda oo adiga ku raacay kufrigan yani kugu raacay diintan nasaarada kugu raacay yacni dushooda dembigoodii adou dushaada noqon alariisiyiin waxaa loo jeeda alfallaaxuun dadka fallaaxiinta la yidhaha beeralayda baa loo jeedaa wey yaa ahlalkitaabi tii uu labadii hore u qoray ayuu tanna u qoray weeyaan aayaddii lafteediibuu u qoray yaa ahlalkitaabi ahlukitaabow tacaalow kaalay ilaa kalimatin kelimad oo sawaa'in eg baynanaa wa baynakum annaga idinka aan u simanna anlaa nacbuda inaanan caabudin ila allaha alla mooye wax kale aanan caabudin walaa nushrika bihi shayan cidna inaanan rabbi la wadaajinin walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni duunillaah qaarkayo qaarka kalena inuusan macbuudaad ka dhigan iyo rabbiyaalo alla sukadiisa fa in tawallow hadday jeestaanoo acradu can tawxiidi wey in acraduu can tawxiidi tawxiidka hadday ka jeestaan faquuluu waxaa tidhahdaa muslimiintiyey ishhaduu ahlu kitaabkiiyo markhaati kaca ah, bianna muslimuuna inaana ka markhaati kaca ah. kitaabkii qaysar oo u qoray madmuunkiisiina intaan uu ku soo gaabiye weye wuxuu kulansanayay intaanuu kusoo ururiyey kusoo gaabiyey wabacata alkitaaba nebiga warqaddii uguu diray maca dixyata bni khaliifata alkalbiyi ninkaa dixyata bni khaliifata alkalbi la yidhaahdo ayuu la diray saxaabiga ah ayuu yidhi qaadoo ninkaas qaysar u geey wa amarahu wuxuuna amray an yadfacahu inuu u dhiibo ilaa cadiimi busra busra magaalada la yidhaahdo min ardi shaam ka mida ah. shaam yacni dhulkeeda ka mida ah. ninkii madaxda u ahaayee amiirka ahaa inuu marka hore si markaasi liyadfacahu cadiimu busraana oo ugu dhiibo ilaa qaysara oo ugu diro qaysar oo boqorkii rum oo dhan boqorkeedii ahaa si oo ugu diro ilaa ninkan busra madaxda ka ihi naa'ib uu ka yahay ninkaa boqorka aho qaysarabuu naa'ib meeshaa wakiil uga yahay weyan wa kaana qaysaru qaysar oo boqorkii rumaanka ahaa wuxuu ahaa qad jaaa mid yimid min ximsa ximsa meesha la yidhahdo suuriya ku taallo magaalada ximse la yidhaahdo baa maqarkiisii ahaa meeshuu deganaa ah halkaasuu ka soo tegey ilaa baytilmaqdisi baytlmaqdis oo filistiin ah ayuu soo aaday maashiyan asaga oo lugaynayo calaa qadamayhi lugihiisa ku socdo gaadiid ma uuna raacin maxaa yeelay siduu shiikhu noo sheegayo markii ruumaankii iyo farisiyiintii ay dirireen oo rumaankii ay guulaysteenoo madaxay ka adkaadenrisay ka adkaadeen buu shukran lilaah ilaahay ugu shukrinayo buu halkaas xims lug ka soo bilaabay suuriya kasoo lugeeye ilaa falastiin baytlmaqdis u yimaado ayuu usoo lugeeye weyaan ilaa baytlmaqdis laga soo gaaro ayuu lugeynayay maashiyan calaa qadamahi asagoo lugihiisu ku socdo shukran lilaahi asagoo rabbi uga shukrinaya tacaala sarreeye calaa maa xasala lahu wixii asaga u ahaaday oo helay oo oo min alfatxi furasho ah walintisaari gargaar oo cala alfursi furs looga gargaaro farisiinta uu ka adkaaday oo alla uga shukrinaya wy falama jaaahu kitaabu warqadii nabiga markay u timid kitaabkii nabigu soo qoray markuu u yimid qaysar arsala wuxuu diray kitaabkiibuu arkay markaasuu kitaabkan xaggee ka socdaa muxamed ka socdaa muxamedna halkaa iyo madiina iyo xijaasuu jiraa markaa wuxuu u dira marka dad yaqaano hadday beledkan joogaan maarata falastiin ay joogaan halla iigu yeera buu yidhi arsala wuxuu diray rijaalahu raggiisiibuu diray liyatuu inay la yimaadaan birajulin nin oo min alcarabi carabta ka mid oo yacrifu nabiya sal allahu calayh wasalam nebiga magaaladan yani maqdis ka dhex raadiya qof carab ah oo nebi maxamed maxamedka warqadan soo diray yaqaano nebiga garanayo raadiya buu yidhi fa markaas waxay soo heleen abaa sufyaan abu sufyaan ibni xarbi bay soo heleen oo fii rakbin min qurayshin fii jamaacatin min qurayshin koox musaafiriinahoo quraysh ka tirsan abu sufyaanoo la socdo oo tijaaro soo aaday yani maka ka soo tegayoo baytulmaqdis yimid ayuu la kulmay ninkii ay heleen faatow way la yimaadeen nimankii ou diray hiraqle bihim carabtii oo abu sufyaan ka mid ahaa ayay ilaa hiraqle ula yimaadeen boqorkoodii bay u keeneen abu sufyaan ee magaalada laga soo helay hiraqlaa loo keenay fadacaahum hiraqla hiraqlabaa abu sufyaan iyo raggii la socday buu u yeedhay fii majlisihi meeshii ou fadhiyey oo meeshii maarata madaxtooyadiisii ayuu ugu yeehay wey majliskiisiibuu ugu yeehay kaalay halkaan imaada buy meeshay fadhiisteen wa xowluhu isaga oo gaariryaalkiisu ay yihiin cudamaa'u ruumi nimankii ruumaan boqorka yani maadaama qaysar isaga boqor ahaa raggii madaxda ahaa iyo wasaaradiisii iyo dadkii madaxda la ahaa ay gaararkiisa boqorka safan yihiin yaa la layidhi horteyda soo fadhiista buu yidhi fasalahu markaasuu wuxuu weydiiyey carabtiibuu weydiinaya abu sufyaan ka mid ahaa ayuhum koogeebaa midkeebaa aqrabu ilayhi nasaban ilayhi sal allahu caleh wasalam nebiga keebaa ugu dhowaansho badan nasaban xagga qaraabada raggiinaan meesha maka ka yimidoo carabta ihi yaa muxamed nebi muxamed yaa qaraabanimo ugu dhowaansho badan taasuu weydiiyey faahbaruuhu markaas waxay u sheegeen biannahu abu sufyaan ninka ugu dhowaanshaha badani sufyaan inuu yahay abu sufyaan markii loo sheegay ninkaana ugu dhow faadnaahu wuu soo dhoweeyey minhu xaggiisa uu soo dhoweeyey wuxuu yidhi kasoo dhexbax dadkan abu sufyaanu wuu ka soo dhexbaxay wa wuxuu fariisiiyey baqiyat annaasi dadka intii hartay iyo waraa'ahu waraa'a abi sufyaan abu sufyaan gadaashiisa fariisiiyey abu sufyaanu soo hormariyey arabtii la socotayna abu sufyaan gadaashiisa fariista buu yidhi way fariisteen waqaala markaasuu boqorkii wuxuu yidhi lahum nimankii carabta ahaa ee abu sufyaan gadaashiisa la fariisiiyey ayuu wuxuu ku yidhi innii saa'ilun haada can hada arajul innii aniga saa'ilun waan weydiini haada midkan abu sufyaan ah can haada arajuli ninkaa warqadda ii soo qoro muxameda ayaan ka weydiinaya ay nabiya sal allahu calayh wasalam ay nabiya sala allahu calayh wasalam nabigaan u jeedaa wey nabigaan ka weydiinaya fakadibuuhu idinka waa beeniy waxaa tidha waa been buu sheegaya ii idhaah raggaa gadaal ka fadhiista yidhi hadduu been sheego ku beeniya wixii uu sheegta beentii weeye ii sheega buu yidhi sidaa ku dhaha fastaxya abu sufyaan abu sufyaan wuu xishooday an yakdiba inuu been sheego maadaama rag yaqaano ay gadaashiisa fadhiyaan berri markuu been sheegana qoraysh agteeda kadaab uu ka noqonayo inuu been sheega marka waa iska ilaaliya waa ka xishooday w su-aalihiisoo marka weydiiye dhowr su'aal buu weydiinaya wasalahu wuxuu weydiiyey hiraqlu hiraqlaa wuxuu weydiiyey boqorkii abu sufyaanoo weydiinaya kayfa nasabuhu fiikum maxamed nasabkiisa seebow dhexdiinna ku yahay ma dad sharaf lahoo la qiimeeyo qoys qiimalow ka dhashay mise waa nin liito wey markaasuu wuxuu yidhi faqaala abu sufyaan baa wuxuu yidhi huwa fiina duu nasabin huwa muxamed fiina anaga dhexdeenna duu nasabin nasab wanaagsan mid u saaxiib ah wey dad wanaagsan buu ka dhashay weyaan been kama sheegin faqaala shiraqla mar kale su'aal kale weydiiyo yidhi hal qaala hada alqawla minkum axadun qablahu hal qaala ma yidhi hada alqawla warkaan oo hadda isagu sheeganayo minkum mid idin yani axadun mid oo reer maka haddaad tihiin nin idinka idinka mida warkaan oo nebinimadaa uu sheeganayo cid hore u sheegata maidinka mid baabuu yidhi midinku jirtaa qaala abu sufyaan wuxuu yidhi laa buu yidhi maya wax nebinimo sheegtay haddaan qurayshnahay ma jiro asaga ka hor hiraqlaa su-aasha wuxuu weydiiyey hal kaana min aabaa'ihi min maliki hal kaana min aabaa'ihi aabbayaashii maxamed aabbayaashii awowayaashiisa ma ka mid ahaa min malikin mid boqora buu ku jiray nin boqora aabbayaashii boqortooyo lahaa ma ka midba abu sufyaan maya buu yidhi qaala markaasu wuxuu yidhi hiraqle fa ashraafu nnaasi ittabacuuka am ducafaa'uhum ma waxaa raacay dadka raacay isaga muxamed fa ashraafu nnaasi dadka kuwooda wan wanaagsanoo ashraafto qiimaha leh miya ittabacuuhu raacay am amase ducafaa'uhum kuwooda taagta daranoo masaakiinta ah yaa raacay qaala abu sufyaan wuxuu yidhi bal ducafaauhum odayaashii duqoydii quraysh oo dhan waa ka hareen ma raacine ducafadii masaakiintii baa raacday yacni dadkii raacayoo masaakiinta ahaa suhayb iyo maaragtay cammaar iyo abbilaal iyo dadkaasuu u jeedaan ducafadaas ha raaceen buu yidhi qaala markaas wuxuu su'aal kale weydiiyey karaqlo wuxuu yidhi ayaziiduuna am yanqusuun maxamed dadka raacay ma ziyaadayaano ma kordhayaan oo waa yaraanaya qaala abu sufyan wuxuu yidhi bal yasiiduun maye waa kordhayaan maalinba dad unbaa raacayo dad badan baa raacayo muslimiintu waa kordhayaan weeyaan qaala markaasuu hiraqlo wuxuu yidhi fahal yartaddu axadun minhum fahal yartad ma laabtay axadun mid oo minhum muslimiinta ka mida ah aatan liajli sakta carab uga laabtay lidiinihi diinkiisa oo u caroonayo bacda an yadkhula fiihi markuu galay dabadeed axad diinkaa nacayb uu nacab yahay uga laabtay ma ka mid baa buu yidhi dadka ma taqaanaan bur qof sidaasoo kale oo intuu islaamay diinkii markiiba ka laabtay asagoo diinka nacayb uga tegayaahay ma jiraa buu yii qaala laa buu yidhi maya ma jirta buu yidhi abu sufyaan ninkii raacay soo u raacay weeyaan qaala markaas wuxuu yidhi hiraqla hal kuntum tattahimuunahu bilkadibi qabla an yaquula ma qaala hal kuntum ma ahaydeen idinka tattahimuunahu muxamed kuwa ku tuhmo bilkadibi been kuwa ku tuhma miyaad ahaydeen beenlow miyuu ahaan jirin qabla an yaquula maa qaala intuusan nebinimadan sheeganin waxaa hadda uu leeyahay intuusan oranin ka hor been miyaad ku tuhmi jirteeno beenlow nin beenlowa ah, miyuu agtiinna ahaa qaala abu sufyaan wuxuu yidhi laa buu yidhi maxaa yeele mushrikiinta waxay u yaqiineen nebi maxamed saadiqulamiin bay u yaqiineen nin runlowa inuu yahay bay ku garanayeen qaala markaasuu hiraqlo wuxuu yidhi hal yaqdiru ballan markuu galo maka baxaa ballanfuriye maleey ballanka maka baxa qaal abu sufyaan wuxuu yidhi la ballanka kama baxo laakiin xoogaa yaruu hadda rabaa inuu ku darsado wahuna shiikha wuxuu leey wahuna halka markii la joogo laa markuu yidhi tamakana waxaa u suurooday abu sufyaan abu sufyaan waxaa suuragal u noqotay min idkhaali kalimatin kelimo inuu gashto oo meesha dhexgeliyo kelimadoo muriibatin shaki dhaliso kelimad shaki oo ku jiro inuu geliyo ah hadda suuragal u noqotay la'anna beenta uu iska ilaalinayo faqaala mayuu yidhi ballan kama baxo laakiin wanaxnu annagu minhu xaggiisa fii muddatin muddaanu ku sugannahay oo wakhtigii sulxiga lagu jirin heshiis baa noo dhaxeeyo laa nadri maa faacilun fiiha ma garanayno wuxuu samayn doono ma ka bixi doono ballanka mise kama bixi doono laakiin ballan hore ballanfuryo hore ma aanan ku aqoonin weeyaan laakiin hadda kadib inuu ka bixi doono in kale war kama hayno qaala markaasaa hiraqle wuxuu yidhi hal qaataltumuuhu weligiin ma la dirirteen dagaal midna dhex maray adigii idinka iyo ayaga ee ma dagaalanteen qaala nacam waa dirirnay buu waa dagaalanay qaala markaas wuxuu yidhi hiraqle fakayfa kaana qitaalukum iyaahu fakayfa sideebuu kaana ahaa qitaalukum la dagaalankiiso iyaahu maxamed aad la dirirteen seebou ahaa ma ka adkaada mise waa idinka adkaa qaala abu sufyaan wuxuu yidhi alxarbu baynana wa baynahu sijaalu yanaalu mina wananaalu minhu alxarbu dagaalka oo baynanaa anaga dhexdeennabaynanaa iyo wa baynahu annaga iyo asaga noo dhaxeeya muxamed wuxuu ahaa sijaalun garbadhac waa garbadhaci jirnay yanaalu mina marbuu wax naga gaaraayo nalaayaa naga adkaadaa wananaalu minhu anagana waa ka adkaana marka marna anagaa ka adkaana marna asagaa naga adkaada buu yidhi marka dad isku garbadhacaa qaala marka heraqla wuxuu yidhi wamaadaa yamurukum muxuu idin faraa wuxuu idin farayoo leeyahay ha la sameeyo maxay tahay muxamed buu qaala abu sufyaan wuxuu yidhi yaquulu muxamed wuxuu leeyahay icbudullaha alla caabuda walaa tushrikuu bihi shayan ilaahna allah waxa la wadaajina oo shirki ha u samaynina wadaajin cibaadadiisa ha la wadaajinin watrukuu ka taga maa yaquulu aabbaa'ukum aabbayaashiin waxay odhan jireen oo diin ka dhigteen oo shirkigii ahaa ka taga buu leeyahay waya'muru wuxuu amrayaa muxamed bisalaati salaad in la tukado wasadaqati sadaqa in la dhiibo waalcafaafi dhowrsanaan inuu dadku dhowrsanaadaan oo xaaraanta laiska ilaaliyo wasilati qaraabada oo la xidhiiriyo waxaasuu dadka amraa buu dhan buuna amraya intaasoo suaala markuu weydiiyey oo su'aalihii qaar ka mid marka ka jawaabaya qaala hiraqlu ninkii hiraqlo ahaayo qaysar ruum oo cadiimu rum ahaabaa wuxuu yidhi mucalliqan asaga oo tacliiqinayo xirayo calaa hada alxiwaari doodan asaga iyo dhexmaray hadalkan dhexmaray isagii abi sufyaan asagoo hadalkaa tacliiqinaya oo yani maarata la cirbinayaabaa wuxuu yidhi dakarta waxaad sheegtay buu yidhi abu sufyaanow annahu muxamed fiikum dhexdiinna duu nasabin nin nasab yani maaragtay leh oo nasab shariifa leh inuu yahay baad sheegtay wakadalika arusulu sidaa weeye rususha ilaahayna tubcatu waa la soo diraa fii nasabi qowmiha dadkeeda dadka ugu sharafta badan ayaa dhexdooda laga soo diraa buu yidhi taa horta buu yidhi tan labaad wadakarta waxaa sheegtay annahu lam yaqul inuusan oranin axadun qof oo minkum idinka idin ka mida ah. haada alqawla hadalkan oo kan ihi qablahu muxamed ka hor inuusan dhihin oo nebi cid sheegatay inaysan idinka idinka mid ahayn falow kaana hadduu ahaan laha kadalika oo idinka uu idinka mid noqon laha nin horay nebinimo u sheegtay hadduu idinka mid noqon lahaa laqultu waxaan oran lahaa buu yidhi rajulun huwa rajulun maxamed nin wey yatamu ku dayanayo biqowlin hadal oo qiila qablahu hortii la yidhi hadal dad hortii ay yidhaahdeen oo lagaga horreeyey nin ku dayanayo weye baan odhan lahaa buu yidhi laakiin hadda cid kaga horraysaba maba jirta baad leedahay buu yidhi marka inuusan been sheegaynin bay tusinaysaa wey wadakarta midda saddexaad waxaad sheegtay buu yidhi annahu muxamed lam yakun inuusan ahayn min aabaa'ihi aabbayaashii iyo awowayaashii min malikin nin boqora inuusan ku jirin qultu marka waxaan leeyahay buui aniga heraqlaihi falow kaana hadduu ahaan lahaa min aabaa'ihi aabayaashii min malikin boqor hadduu ka mid noqon lahaa oo awowayaashii aabbayaashii nin boqor uu ku jiri lahaa waxaan qultu waxaan odhan lahaa buu yidhi rajulun huwa rajulun maxamed waa nin wey yatlubu raadinayo doonayo mulka abiihi aabbihii boqortooyadiisii nin doonanayo oo magacan ku raadsanayo weeye baan odhan lahaa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi haddana wadakarta midda afraad waxaad sheegtay buu yidhi annakum idinka lam takuunuu tattahimuunahu bilkadibi inaydnan ahayn been ku tuhmo muxamed been inaydnan ku tuhmi jirin baad sheegtay buu yidhi marka aniga waxaan gartay buu yidhi annahu muxamed lam yakun inuusan ahayn liyadara alkadiba been inuu ka tago cala annaasi dadka inuu been u sheego inuu iska dhaafo oo wayakdiba cala allah ilahan uu ku been abuurto idinkiinu been idiin sheegi waayo oo agtiinna rullo uu ku noqdo oo ilaahay uu ku been abuurto asagoon ilaahay soo dirin uu yidhaahdo waa isoo diray wax dhacaya inaysan ahayn yani qof dad kale kala xishooda beentii inuu ilaahay ku been abuurto wax dhici kara ma ah marka taasna anna waan gartay buu yidhi wadakarta midda shanaad waxaad sheegtay buu yidhi anna ducafaa'a annaasi dadka kuwooda masaakiinta ahee taagta daran ittabacuuhu inay maxamed raaceen wahum dadkaas ducafada ihi baatbaacu rusul ilaa ninka kitaabu weye diintuu garanaya hum ayaga atbaacu rusuli rususha dadka raaca ayagu dadka madaxda ah madaxtinimadooda u diidaysa oo leeyaha mahebel ba adigoo yani maaragtay eh, sheikh fulana ama maarata amiir fulana ama malik fulana ama maaragtay hebel ah kaaba qabiil hebela miyaa hebel raaci kartaa baa xaqi u diida la arka xoola hadduu yeesho inuu u diida baa la arka xaqi raacitaankiisa laakiin ninkan daciifka oo miskiinka wax ka hortaagan ma laha xaqa arko horeu ka qaadanaya ambiyada dadka raaco atbaacdooda rususha raaca waa dadka ducafada ah wadakarta midda lixaad waxaad sheegtay annahum yaziiduun inay kordhayaan baad sheegtay buu waa ziyaadayaan inay kordhayaan aysan nusqaamaynin wakadalika sidaas ayuu ahaaday amru liimaani iimaanka arrinkiisu waa sidaa buu yidhi xataa yatima ilaa uu dhammaystirmo iimaanka ilaa uu kaamil noqdo qofku ma ka laabta buu le muslimiintu waa u kordhayaan buu wadakarta midda toddobaad waxaa sheegtay annahu ana alamra washaniye laa yartaddu inuusan laabanin uusan ridoobin minhu muslimiinti axadun qofna inuusan ka laabanin oo diinkiisa uusan ka laabanin baad sheegtay wakadalika sidaas weeye ayuu aliimaanu iimaankuna sidaasoo kale weye xiina waqtigii tukhaalitu bashaashatahu faraxiisa marka uu dhex galo alquluuba laabta markuu dheo oo dhexgalo saasoo kale wey mar haddii qalbigii iimaanka munsharax uu ku noqdo bashaashat uu qofka qalbiga ka helo farxatuliimaan uu qalbiga ka helaayo kufri uma noqdo riddana ma aado weya saasuu leeyay wadakarta midda sideedaad waxaad sheegtay annahu nebiguba laa yaqdiru ballanta inuusan ka bixin wakadalika arusulu sidaa weye rusushana laa yaqdiruuna ballanta kama baxaan ballan ay galaan kama baxaan buu leeyay wadakarta midda sagaalaad waxaad sheegtay annahu muxamed muxamad ya'murukum inuu idin faro an tacbudu allaha alla inaad caabudaan walaa tushrikuu bihi shayan waxna inaydnan la wadaajinin wayanhaakum inuu idinka reebo can cibaadati alawhaani asnaamta cibaadadeeda inuu idinka reebo waya'murukum oo idin farayo bisalaati salaada oo idin farayo wasidqi runtii idin farayo walcafaafa dhowrsanaanta inuu idin farayo baad sheegta buuri fain kaana haddu marka hadalkii soo duuduubay fain kaana hadii uu yahay maa taquulu waxaad adigu leedaho ku jawaabtay xaqan mid dhab ah oo aan been ahayn oo run ah hadii hadalkaasi sida uu u yahay fasayamliku muxamed wuu milkin doonaa wuu qabsan doonaa mawdica qadamaya haatayni labadaydaan lugood booska ay taagan yihiin isagaa qabsan doona buui xataa isay gacanta u geli doontaa halka aan joogo isagaa la wareegi doona waqad kuntu waxaan ahaa buu yidhi aclamu mid og baan ahaa buu waagii diintaydiba waxaan ku ogaa annahu nabigaasi khaarijun inuu soo bixi doono oo ilaahay uu soo saari doono walam akun ma aanan ahayn adunnuhu mid malaynayo minkum idinka carasa inuu idinka soo dhexbaxayo yacni bani israa'iil inuu ka soo dhex doono sida ambiyada reer bani israa'iil ayaan malaynaya carabtaana nebi ka soo dhexbaxaya ma aanan malaynaynin marka wallaahi wuxuu leeyahay marka falow annii anigu aclamu haddaan ogaan lahaa annii aniga yani akhlusu ilayhi inaan u dusayo oon gaari karayo muxamed haddayba aan ogahay inaan gaari karayo latajashamtu waan isdhibi lahaa waan isku kallifi lahaa liqaa'ahu ilaa liqaa'ihi la kulankiisaan isku dhibi lahaa waa aadi lahaa meel kastou joogo anaa u tegi lahaa buu walow kuntu cindahu maxamed haddaan ag joogi lahaana sidiinoo kaleeta aan ahaan lahaa laqasaltu can qadamayhi lugihiisa anaa u dhaqi lahaa buu rasuul ilaahi wey anaa lugaha u dhaqi lahaa buu uma daca alkitaab warqadiiba marka u yeedhay fa wuu akhriyey markuu warqadii dadki ku dul ariyey risaaladii nebiga ku dul akhriyey ayaa fairtafacat ilaswaatu dhawaqiibaa marka kor noqday dadkiiba hugun waa la dhawaaqay wa kaura lahatu buuqiina waa tira batay ooyani madaxdiiba ag fadhiday nasaaradii asaaqiftii iyo xisiisiintii iyo wixii o dhan baa ag fadhiyo markaasaa markuu warqadii akhriyey boqorkii ayaa buuq baa batay dhawaqiibaa kor noqday markii buuqii hugunkii ay nasaaradii dhexdeeda war ka bilowday buu fa ahraja wuxuu saaray abu sufyaan abu sufyaan ee raggii la socday ordayga baxa iyo waman macahu dadkii la socday noqdaybu waa u saaray faaraja wuxuu saara aba sufyaan iyo waman macahu abu sufyaan dadkii la jira wi iga bax orda iska taga falama kharaja markuu baxay abu sufyaan abu sufyaan markuu majliskii heraqla uu ka baxay ayaa qaala abu sufyaan wuxuu yidhi liasxaabihi raggii la socdaybu wuxuu ku yidhi laqad mira mru ibna abi kabsha laqad amira wuu weynaaday oo waa adkaaday mru ibni abi kabsha ninka ibn abi kabsha laydhaa nabiga ku jeeda arrinkiisa waa weynaada buu meel fog buu tegey yacnii ibn abi kabshana waxa nabiga ugu bixiyeen qoraysh horaan u soo marnay nebiga hooyadii awoowayaasheedii awoowe ka mida ah baabu kabsha la dhihi jiray ay ku bixiyeen oo ahaa shirkiga intuu diido waagii jaahiliga ahaa ka tegayoo yidhi waxaan aniga asnaam caabudi maaye ilaahay baan caabudayaa yidhi markaasay nebigana awowgii raaciyeen dhee ibna abi kabsh ugu magacaaba wallahi arrinkiisa waa weynaaday meel fog buu tegay bayda innahu ibna abi kabsha la yakhaafuhu waxaaba ka cabsanaya maanta maliku bani lasfar bani lasfar waxaa la yidhahdaa ruumaanka dadkan oo yurubiyaanka bani lasfar ay dhahaan oo cadcadka ah bay yidhaahdaan marka banil asfar boqorkoodii baaba muxamed maanta ka baqaya buu yidhi arrinkiisa meel fog buu tago walam yazal abu sufyaan abu sufyaan kama uunan zuulin maalintaa laga soo bilaabo wey muuqinan inuu yaqiininayo biduhuuri amri rasuulillahi sal alla alay wasalam maxamed arrinkiisa inuu muuqanayo oo haalib noqonayo xataa wafaqahu allaahu ilaa ilaahay oo waafajiyey abu sufyaan bilislaam islaamnimada markii dambe caama fatxi maka oo markaas soo islaamo weeyaan waajaaza wuxuu siiyey waajaaza wuxuu ku soo abaalmariyey heraqlu heraqla dixyata bni khaliifata alkalbiya ninkaa saxaabiga ahoo warqaddii u geeye nebiga ayuu wuxuu ku abaalmariyey bimaalin xoolo iyo kiswatin dhar labis uma rajaca wuu noqday boqorkii ilaa xims suuriya xims magaaladaasuu aado suuriya u laabta w faadina licudamaai aruum fii daskaratin lahu wuxuu u ogolaaday yani qolkii asaga ou lahaaye boqortooyada gurigii boqortooyada daskarad baa layidhahdaa daskarada waxaa la yidhaahdaa binaaun kalqasri waa dhismo weyn oo la dhiso oo boqortooyadu ay leeyihiina dhistaan weeyaan boqortooyada iska leh gurigii boqortooyada ugu yeeray fii daskaratin lahu gurigii boqortooyadii ayuu u idnay inay soo galaan odayaashii iyo ruumaanka dadka ugu waaweynaa ayuu u yeeray wa amara markaas wuxuu faray dadkii shaqaalaha ahaa ayuu biabwaabihaa albaabada xirxiritaankeeda in la xiro ayuu amray albaabada ii xira buu fa uqliqat markaasu albaabadii loo xiray gurigii markay soo galeen madaxdii yaa albaabadii loo xiray uma qaala markaasuu ruumaankii buu la hadlaya yaa macshar ruum ruum kulankeedow hal lakum fi lfalaaxi wrushdi hal lakum xaaja baahi iyo dan ma idinkugu jirtaa ma idinkugu sugan tahay fi lfalaaxi liibaan iyo warusdi hanuun inaad heshaan dan ma ka leedihiin wey ma u baahantihiin hanuun iyo guul inaad heshaan wa an yahbuta inuu sugnaado mulkukum boqortooyadiinna inay idiin sugnaato dan ma ka leedihiin xaaje iyo dan ma ka leedihiin sidaa su-aashaas weydiiyey haa dheheen nabigaan risaaladaa soo diray beeca la gala la heshiiye buu yii beeca la galo islaama wey diinkii qaata intaa markuu yidhi faxaasuu xaysata xumuri lwaxshi ila alabwaabi faxaasuu way dideen oo way carareen waa baxsadeen way yaaceen wy xaysata xumuri lwaxshi dameer sida u yaaco u cararo ayay waxay u carareen ila alabwaabi irdigii bay aadeen kelimaddaa markay islaamnimadii maqleen ayay madaxdii wada yaacday ruumaanka ahaa wey fawajaduuha albaabadiiba waxay heleen abwaabtii muqlaqatan ayadoo la xirxiray awalow hore usoo xirxirtay albaabtii inaysan ka bixin waa u xirxirna albaabadii markay albaabkii ka bixi waayeen falamaa ra'aa qaysaru boqorkii hiraqla ahay qaysar markii uu arkay nafratahum cararkooda iyo diidada ay diidayaan islaamka ay diidayaan buu qaala wuxuu yidhi ruduuhum ii soo celiya dadkii ilaaladii u yeertooy raggaan carara ii soo celiya ii keena ruduuhum calaya aniga igu soo celiya buu yidhi ii keena dadkii car waa loo soo celshay faqaala lahu markaasu wuxuu yidhi islaamnimadiisu ka laabtay boqortinimo u caddahay weeye inii aniga faqaala lahum wuxuu ku yidhi dadkii macshar ruum ayuu ku yidhi innii aniga qultu waxaan idhi maqaalatii hadalkaygan aan ora maxamed la mubaaciyo cooda aan idin leeyahay oo diintiisii galada waxaan u idhi akhtabiru anigoo imtixaanayo bihaa diintiinnii bihaa kelimadaa ku imtixaanayo maqaaladaydii shiddatakum ad adeegiinna oo calaa diinikum diintiinna aad ku ad adagtihiin ad adeega diinta saad u haysataan baan idin fiirinayay qur-aan faqad ra'aytu waan arkay marka inaad diintiinna ku adadag tihiin markaasay fasajaduu lahu u sujuudeen waraduu canhu ay ka raadi noqdeen asagana kufrigiisa halkaas uu ku baaqi noqday wey wayatabayanu waxaa caddaaday min haadaa warkan hadalkan aan soo sheegnay waxaa xaggiisa ka caddaaday anna qaysara ninka qaysar la yidhaahdaa carafa nabiya sal allahu calayh wasalam nebigii inuu gartay wa sadaqa binubuwatahu nebiga nebinimadiisana inuu garta rumeeyey tamaama almacrifa macrifa dhab garasho dhab ah inuu arkay oo nebinimadiisa u ictiqaadiyey walaakiinse halaba calayhi waxaa ka adkaaday xubbu mulkihi boqortooyadiisa jacaylkeedii ayaa ka adkaaday weya falam yuslim mana uusan islaamin wabaaa markaas wuxuu la noqday biimihi dembigiisii iyo wa imi raciyatihi shacabkii oo madaxda u ahaa dembigoodiiba uu la laabtay kama qaala nabiyu sal allahu calayh wasalam siduu nabigu yidhi markuu warqadda qorayay fain tawallayta faina calayka ima alariisiyiin ayuu ku yidhi dadka fallaaxiinta dembigooda adou korkaaga yahay w marka boqortooyadiisii ou ilaashanayo ayuu towxiidkii ou fahmay oo uga tegay weyan marka mulkidu wax sahlan maaha maxaa yeelay boqortooyada iyo madaxtinimada iyo waa shahawaadkay ka mid tahay shahwada maalan shahwatulfarji baa jirta baa la oo farjigaadi inuu qofku ishbaaciyo ou rabo dharjiyo shahwatulbatni baa jirta oo markuu gaajooday inuu cunno cuno tanna waa shahwa shahwatu sulta la madaxtinimada markuu qofku u arko wax walba diinooda xaggu iska dhiga kan waaba gaalbuuba ahaaye dad muslimiin sheeganayo oo xataa laga yaabo yaabo magaca uu ku gaaro nimadaba inay diin magac diineed inuu madaxtinimo ku gaaro ay suuragal tahay baa markuu kursigu ku fariisto halkaa iskaga dhigaa diintii uu lahaa dadka kusoo kicinay halkaas inta dhigabuu dantiisi ka wataa wey marka madaxtinimadu waa shahwa weeye sultadu waa shahwo aad u xun weeyaan sida qofka markuu baahdo cunnada uu jecel yahoo kale baa xukunkooda dadku u jecel yihiin wey ilaa ilahay qof uga naxariista mooye hada wabillahi tawfiiq sal allah wslam cala nabiyina maxamed bn ali